ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal darsigan waa darsigeenii labaiy tobanaad ee taxanaha inoo ahaa ee duruusteenii cumdat laxkaam waxaan soo dhammaynay kitaabu tahaara oo aan kasoo hadalnay aqsaamteedii iyo waxeedoo idil maanta waxaa inoo bilaabanaa haddii a la yiraahdo kitaabkii labaad ee kitaab kitaabu salaa kitaabu salaa waxaa ou sheeqa uu kusoo aroori doonaa abwaab fara badan oo ay ka mid tahay baabu lmabaaqiid baabu fadlu salaati aljamaacati wa wujuubiha baabu aladaani baabu listiqbaali alqibla baabu sufuuf baabu limaamati baabu sifatu salaati annabiy baabu wujuubu wujuubu eh, altumaniinatu fi alrukuuci wasujuud baabu اlqira'ati fi الsalaa baabu tarku اljahri bbismi اllahi الraxmani الraxiim baabu sujuud الsahw baabu lmuruuri bayna yaday lmusali baabu jaamic baabu tashahud baabu lwitr baabu dikri caqab الsalaa baabu ljamci bayna الsalaateyn fi safar baabu qasr الsalaa baabu ljumuca baabu lciideyn baabu lkusuuf baabu listisqaa waxaa ugu dambeeya kitaabu salaad salaat lkhowf intaa baab ayuu kusoo aroorin doonaa kitaabkan aan baabkan ama kitaabkan kitaab usala intaas ayuu kusoo aroorin doonaa ayuu sheekha ku tilmaami doonaa hadduu a layidhaha intaasoo baabood sida aan ognahay salaada iyo waqtiga salaada waa rugniga labaad ee min arkaani salaa min arkaani alislaam salaada luqa ahaan marka laga hadlayo waa duco ama waa baryo sida uu yihi qaadi lcayaad raximahullah salaaduna waa qowl iyo ficil oo qofka uu sameeyo weyn salaada waa cibaado badaniya weyn cibaado badaniya oo aan aqbalaynin in qofba qofka kale uu ka tukado sidaa la ogsoon yahay salaada waxaa la farad yeelay sanadkii maxay dhahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam marka uu jiray sanadkii tobanaad ee hijriga bictada nabiga sala allahu calayhi wasalam saddex sano ayuu maka ku tukaday kadibna waa tii nebiga la faray inuu hijroodo leylat israa walmicraaj ayaa nabiga sala allahu calayhi wasallam markii la dhiilmiyey ayaa salaadii lagu soo farad yeelay salaaddii lagu soo farad yeelay markii ugu horeysana waxay ahayd konton salaadood ayaa lagu farad yeelay nebiga markii uu nabiga allah subxaanah watacaala tacaala kontonkii salaadood uu kusoo farad yeelay uu soo laabtay wuxuu soo maray nebi muuse calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi yaa maxamed maxaad rabbigaaga kala soo kulanta markaasuu yihi salaadaa laygu fardeelay kontona markaasuu ord rabbigaaga u laabo ummadaadi ma kari karta weyn intaas markaa nabiga wuu laabtay allah ayuu weydiistay in laga fudeediyo waa uu soo noqday tobana ilaa markii dambe shan salaadood laga dhigo oo uu nebi muuse uu leeyahay maxamedo ord rabbigaa ku laaba oo weydiiso inuu kaa fudeediyo salaada intaa laga yaro waayo anaa ayaa lasoo tacaamulu yiri bani israa'iil caalajtuhum waxaan lasoo tacaamulu yiri bani israa'iil ummadaadina ma awoodi karto waa ummad iska tabar daran markaasaa nebigu wuxuu yidhi mar haddii rabbigayga intaa uu ii shan uu keenay waan ka xishoonay mar labaad inaan ku laabto markaasaa ilaahay wuxuu yidhi laa yubadalu lqowlu ladaya wamaa ana laa yubadalu lqowlu laday macnaha shantii salaadood ee nebiga uu ku adkaystay ayaana farad laga dhigay laakiin bi haadihi alkamsa kamsiin kontonkan waxay u dhigantaa shantan waxay u dhigantaa konton salaadood kontonkan macnaa shantan salaadood waxay u dhigantaa konton waxayna ku noqotaa shan meelood min toban waa konton wane halkii salaadoodba toban ay u dhigantaa sidaas ayayna ku noqotay waxaan idhaahdaa kontonkii ajirkeedoo kale waa shan salaadood laakiin konton rakcadood konton u dhigantaa shan salaadood jazmiyeyba in habeenkii leyl habeenkii toddobiy labaatanaad in salaadii la farad yeelay ayuu ayuu jasmiyey ahlulcilmiga ah ahlulamsaar badankoodan taas ayay ku tageen oo habeenkaas in salaadii la farad yeelay habeenkii toddobiy labaatanaad ee israa rajab allahu mustacaan xukmu salaati xukmu taarik salaa qofka salaada ka taga xukunkiisa muxuu yahay culimmadu waxay isku wada waafaqeen qofka salaada macnaa salaadu inay tahay waajib kuna tahay qof walbo muslim baaliq caaqil ah inuu tukadana ay waajib ku tahay marka qofkaasi tukanaya ee salaada laga raba ee ka taga marka waxaa loo fiiriyaa ma wuxuu uga tagay kas mise tasaahul haddii uu kas uga taga taa khilaaf kuma jirta inuu qofkaasi yahay qof islaamkii ka ridoobay oo ka tegay oo haddii uu inkiro wujuubnimadeeda oo lakacna uga tago waatuu nebigi leeyahy man taraka salaata faqad kafar qofka salaada ka taga waa uu gaalooway ama bayna arajuli washirki bayna alrajuli washirki tarku salaa manaa qofka gaalnimadiisa iyo iyo isaga waxaa u dhexeeya oo keliya salaada inuu ka tago alaxadu aladii baynana wa baynahum faman taraka faqad kafar waatu nabiga lehi sala allahu calayhi waali wasalam salaada waxay ka mid tahay tiirarka islaamka tiirka labaad ee bacda shahaadateyni ku xigta oo uu nabiga sala allahu caleyh waali wasalam aada uga dardaarmay xataa marka uu geeriyoonayay dardaaranka ugu dambeeyay nabiga uu dardaarmay wuxuu ku ahaa assalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum marka salaadaasi nabiga sidaa uga dardaarmay ayaan kaga hadli doonaa baabkan salaada marka la leeyahay luqa ahaan waa duco waxaa loola jeedaa salaaddu waxay macruuf ku tahay kalaamulcarab iyo calaaqada ka dhexaysa ducada iyo salaada maxay tahay calaaqa jusiya weyan calaaqa jusiya maxaa yeeley ducadu waa jus min asalaa ducadu waxay ka tirsan tahay qeyb kamid a ah salaada weyn lianna ducadu waxay salaadu waxay koobsatay duco iyo ayri ayru sharci ahaana salaada waxaa la yidhaahdaa aqwaal iyo afcaal oo uu qofka sameeya mukalafka oo muftataxatun bitakbiir lagu furfurto allahu akbar laguna khatimo bitasliimi maca niyata iyadoo niyo lala jiroween salaadaha shantana waa axadu arkaani alislaami alkhamsa bal acdamuhaa bacda ashahaadateyn salaada hubuudkeedana bilkitaabi waalsunnati waalijmaac ayay ku sugnaatay qofka diidana faqad kafar mashruuciyadeedana salaada jidaynteedana fawaa'id fara badan ayaa ka ah aan la soo koobi karin waxaa ka ah fawaa'id diiniya dunyawiya sixiya ijtimaaciya siyaasiya nidaamiya oo markaan leenahay fawaaid diiniya qofka hadduu salaada ilaaliyo wuxuu ilaahay ku dhooraa salaadaas ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i walmunkar caafimaad ahaanna jirka wuxuu u baahan yahay waxay dhahaan dhakhaatiirtu jirka inuu maalintii riyaado sameeyo ayuu u baahan yahay sidaas darteed qofka markuu rukuucayo uu ictidaal sameynayo wejiga dhulka dhigayo intaasoo dhan xibnihii ayaa dhaqdhaqaaqayo markaasay riyaado u noqonaysaa iyadana wasaxo ahaan ijtimaaci ahaanna waxay salaadu tusinaysaa ummaddu siday mid u yihiin hal qofay horumarsanayaan nidaamka iyo kala dambeynta iyo iskudayashada ayay tusinaysaa taana waxay u tahay fawaid ayay kamid tahay haddii la raadiyo oo la baadigoobo la yidhaahdo war hala tiriyo salaada fawaa-ideedu waxaa laga yaabaa abwaab fara badan kutub fara badan inay kusoo aroorto ayaa laga yaaba weyn salaadu waxay leedahay furuud shuruud iyo mukamilaad iyo mubtilaad iyo munaqisaad wax salaada faraa-id waajibaad shuruud iyo shay salaada kaamil yeelayo iyo wax burinayo iyo wax salaada u dhimayo maxay dhahaan tamaamnimadeeda xubnimadeed marka shuruudda salaada mid kamid waan kasoo hadalna waatay dahaarada ahayd axkaamta kale ee shuruudaha iyo waajibaadka kale axaadiidta soo socota ayaan ka istinbaadi doonaa haduu alle subxaanahu watacaala ana waafajiyo ween baabu lmabaaqiid baabu almawaaqiid almawaaqiitu jamcu miiqaatin mawaaqiida waxaa loola jeedaa waqtiyada jamceeda weyn waqti oo la jamciyaya mawaaqiid ah waqtiyo oo go-an weyn waa azamaan allatii hiya almiqdaaru almaxduud waqti go-an oo la sameeyay salaada salaadaha faradka iyo keyrkooduba iyo dukhuulu lwaqti almafruuda iyo waqtiga inuu galo salaada faradka waqtiga inuu galo waa shardi min shuruudi salaad ka mid a ah, waa shardiga labaad weyn shardiga koowaad oo aan soo sheegnay tahaaradii shardiga labaad waa duquul alwaqti weyn mawaaqiid hada sheekha marka uu leeyahay baabulmawaaqiid maxaa loogu bilaabo weyn mawaaqiidu waxaa loogu bilaabo salaad aan waqtigeeda la gaarin haddii la tukado waxaa imaanayso in salaadaasi aysan jirin weyn oo waqtigiiu waxay ka mid tahay shuruudda salaada lagu aqbalo ayay ka tirsantahay ay ka mid tahay weyn musanafka markuu ka bilaabo mawaaqiid lianna ahama shuruud salaad weyn shuruuda salaada shuruudaha salaada shardiga ugu muhiimsan bacda ahaara ayay ka mid tahay waqtigoo la ilaaliya waayo allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay ina asalaata kaanat cala lmuminiina kitaaban mawquuta kitaaban mawquuta wey can abi camar ashaybaniy wasmuhu sacd ibnu iyaas ayaa la yihahda abi camar abi camar raawi lxadiid abu camar ashaybani huwa sacd ibnu iyaas ashaybaniy taabiciyun waa nin taabici weyaan oo oo mukhadram ah fiqa ah adraka zamana nabiy mukhadram waxaa la yihahdaa qof waqtigii nebiga noolaa laakiin nebiga aanan arkin ayuu ahaa weyn camr ibnu shaybaan sacd ibnu iyaas zamaniga waqtiga ayuu arkay noolaa laakiin nebiga muusan arkin isoo gaarin laakiin ilaahay ma waafajinin inuu nebiga arko waayo aragtida nebiga waxay qofka gaarsiinaysa daraja suxba darajatu suxba laakiin maadaama nebiga uusan arkin laakiin waqtigiisa uu noolaa lama dhihi karo waa saxaabi ee waa taabici oo mukhadram ah weyn nazla kufa kuufa ayuu degay rawaa can bacdi saxaaba saxaabada qaarkood ayuu xadiid ka wariyey warawaa canhu jamcu min ataabiciin taabiciin fara badanna waa ay ka wariyeen asagii warawaa lahu ljamaaca jamaacadii oo waxaa laga wadaa bukhaari muslim asxaabu sunan iyo axmed ayaa jamaaca lasu yihahda twafiya sanata sita wa tisciin lix iyo sagaashanka hijriga ayuu geeriyooday raawigan markaas wuxuu leeya xadathanii waxaa ii qaala wuxuu yidhi sacd ibnu iyaas xadathanii waxaa ii sheekeeyey saaxibu haadihi daar ninka gurigan iskale ayaa ii sheekeeyey ashaar wuxuu ku tilmaam biyadihi biyadayhi labadiis gacmood ilaa daari cabdilaahi ibna mascuud daari cabdilaah ibna mascuud radi allahu tacaala canhu cabdullah ibna mascuud isagana waxaa la yidhi abu cabdiraxmaan cabdullah ibni mascuud ibnu haafil ibnu xabiib alhudaliy reer hudali weyn xaliifu libani zuhra reer zuhra ayuu xaliif u ah ay u ahay reer hudal axad asaabiqiina alawali dadka ugu horhoreeyay islaamka gala ayuu ka mid ahaa awala man jahara bilqur ayuuna ahaa cabdullahi bn mascuud suurat raxmaan haajara alhijrateyn labada hijrood hijratxabasha iyo hijrat lmadiina labadaba hijrooday wasalaa ila alqiblateyn labada qibladood waa uu tukaday intaa qibladii kacbada la fardayeelin oo loo tukanay baytulmaqdisna waa uu tukaday washahida badran dagaalkii badran uu ka qayb galay walmashaahidi kullahay dagaaladii nabigu uu galo idil laazama annabiya nabiga ayuu laazimay wa kaana saaxibuuna calayhi wasiwaaka walwasaad nabiga kabihiisii iyo cadayga iyo wuxuu u qaadi jiray barkinta wahuwa axadu alcabaadilati alarbaca cabdulaahiyadii axaadiista nabiga badankooda xifdiyey ayuu kamid ahaa midkoodii waa alcabaadil hadii la yihahdo cabdulahi bni mascuud cabdulahi bni cabaas cabdulahi bni cumar cabdulahi bni camr ibni caas weyn alcabaadila afarta cabdulaahi wuxuuna kamid ahaa saadaatu asaxaaba wa kubaraaihim madaxda saxaabada iyo dadkooda culimada ah kuwooda waaweyn ee la qadariyay ayuu kamid aha cbdullahi mascuud todobaatan wuxuu leeyahay akhada sabciina suurata min fimi min fayi rasuuli sal l slam toddobaatan suuradood oo qur-aanka ka tirsan ayuu nabiga afkiisa ka qaatay w waa boqolkiiba afar mar hadday tahay kalabar qur-aanka ka badan ayuu nabiga afkiisa ka qaatay wen wa kaana miman jamaca alqur'aan wuxuuna kamid ah cabdullahi ibn mascuud dadka qur-aanka jamciyey waqtiga nabiga sal l slam wa fadaa'iluhu fadaa cabdullaahina way fara badan tahay lamana soo koobi karo iyo manaaqibtiisa iyo maxay dhahaan sida uu ahaa cabdullahi ibn mascuud waa saxaabi nebiga uu uu aada u ammaanay oo mar isagoo geed saaran ayaa lugihiisii dabaasha ayay lushay markaas saxaabadii ku qoqosleen markaasuu nebigu yidhi labadan lugood aad arkaysaan dabeesha ay qurxisay alla xaggiisii meel culus ayay ka taageen miisaanka qiyaamo cabdillahi bn mascuud radiallahu tacaala canhu wuxuu ku dhintay madiina sanadkii laba iyo soddonaad ee hijriga oo sanadka laba iyo soddonaad ee hijriga ayuu geeriyooday cabdulahi bni mascuud marka xadiidkan hadda uu abi camar ashaybani oo cabdulahi bni mascuud ka warinayo wuxuu cadeynayaa eh, axabu lacmaali ila allah acmaasha alle xaggiisa loogu jecel badan yahay marka wuxuu leeyahay eh, abi camar ashaybani wasmuhu sacad ibnu iyaas qaala wuxuu yidhi xadathanii saaxibu hadihi daar wa ashaara biyadayhi ilaa daari cabdilaahi bni mascuudi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi cabdulaahi cabdulahi bn mascuud weeyaane sa-altu nabiy nabigaan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayi lcamali camalkee ayaa axabu ila allahi alla xaggiisii loogu jecel badan yahay qaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam asalaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeeda lagu tukado weyn qultu markaasaan dhahayuu leeyahay cabdulaahi uma ayu maxaa xiga salaada waqtigeeda lagu tukada qaala wuxuu yihi birulwaalideyn labada waalidood oo wanaag loo samaylo baari loo noqdo ayaa xiga u yihi qultu uma ayu qaala aljihaadu fii sabiili illah jidka ilaah lagu jihaatamo oo lagu dagaalamo ayaa u kheyr badan yihi bacda biri lwaalideyn qaala markaasu wuxuu yihi cabdulaahi xadathanii bihina kuwan hadda idiin sheego saddexda ah waxaa ii sheegay oo igu sheekeeyey nabiga rasuululahi sal ll slam walow istadadtuhu haddaan ka ziyaada dalbi lahaa la zaadanii oan dhihi laha uma ayid uma ay ii wadi lahaa nabiga laakiin aniga ayaa saddex markuu ii sheegay iska istaaguu leeyahay can abi camr ashaybani wasmuhu sacd ibnu iyaas qaala wuxuu yihi xadathanii saaxibu hadihi daar waxaa ii sheekay yihi daarta ninka degan oo ashaar wuxuu ku tilmaamay gacantiisii oo biyadihi gacantiisii aan idhaahdee biyadihi ilaa daari cabdilaahi bni mascuudi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi sa'altu nabiya nabigaan su-aalay calayhi salaatu wasalaam ayulcamali axabu ila allah alle agtiisa camalkee loogu jecel badan yahay qaala wuxuu yihi asalaatu calaa waqtiha salaada waqtigeeda lagu tukado qultu waxaan idhi uma ayu maxaa xiga qaala wuxuu yidhi biru waalideyn labada waalido baari loo noqdo qultu uma ayu maxaa sii xiga waalidiinta waalidka baari loo noqdo maxaa xiga jeceelka alla xaggiisa qaala wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiiliillah jidka alloo lagu jihaado qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bni mascuud xadathanii bihina rasuuluullahi kuwan waxaa ii sheegay nebiga walow istazadtuhu haddaan ka ziyaada dalbi lahaa oon dhihi lahaa iko uma ayu la saadanii wuu ii ziyaadin lahaa weyn marka xadiidkan haddaan aan aqrinay waxaan ka faa-iidaynaa fawaa-id fara badan ama fiqhiga ku jira way fara badan waxaa ka mid ah kow xirsu saxaabati ridwaan ullahi tacaala calayhim cala alcilmi wa talaci sida ay saxaabadu ugu dadaali jireen cilmiga barashadiisii iyo inay baadigoobaan shayga shayba shayba shaygu ka fadli badan yahay inay raadiyaan oo nebiga weydiiyaan waxaa kaloo xadiidka laga faaidayaa ana alishaarata yaktafii biha can itasriixi bilismi macnaha in la tilmaamo oo shay la ishaaro ayaa waxaa looga kaaftoomi karaa magaca in la sheego haddii la yidhaahdo gurigan ninka iskale ayaa arrinkaa ii sheegay gurigina la yaqaana qafka qafka iskalena waa looga kaaftooma magaciisa in la tilmaamo ama in la dhaho daabada ninka iskale ayaa arrinkan ii sheegay oo dadkan isla yaqaana daabadaas inuu fulaan leeyahay oo watana waxay tilmaanta oo la tilmaamo shay ayaa waxaa looga kaaftoomaa tasriixa waxayna tilmaantaas waxay istaagaysaa booskii oo sheegida weyn idaa kaanat mucayana wax la tilmaamaya shay la yaqaano ay tahay oo lilmushaari ileyh ama ay leedahay miise oo wixii kale kaga socmayso midda labaad istiqdaamu asaaliib anaaficati fi tacliim wuxuu xadiidka kale faa in la istiqdaamsado asaaliibta dadka anfacda ee ku saabsan qaabka dadka wax loo bara duruq tadriiska ah mithla hadihi alishaara allatii fiiha tanbiihuhum wa lafti andaarihim macnaha ishaara tilmaanta maanta hadii ninka gurigan iskale macnaha dadka waxay maskaxdooda soo degayso waxay raadinayaan yaa iskalay leyn marka hore markay ogaadaan qofkii e, guriga iskale ayay waxay keenaysaa wixii la sheegayay inay u dhug lahaadaano oo usoo jeestaan wen labo xadiidka waxaa kale uu faaideeyey ithbaatu sifati lmaxabati lilahi subxaana watacaala in alla loo sugo subxaana watacaala tilmaanta inuu alle wax jeclaado in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutatahiriin alla kitaabkiisaba ku leeyay al mutafaawita wuxuu kale xadiidka faa acmaasha khayrka inay kala sarayso aysan dhammaantooda fii darajatin waaxidin aysan ahayn oo qaarkood qaarka kale oo alle ka jecel badan yahay waayo hadda marka laleeyahay camalka alle xaggiisa loogu jeclo asalaatu calaa waqtiha uma man uma maadaa bari waadeen uma maadaa jaahadin fi darajaad inay tahay ay kala sareeyaan oo salaada waqtigeeda lagu tukado alla xaggiisa loo jecel badan yahay waxaad arkaysaa riwaayad kale oo oo nabiga markii loo weydiiyo camalkee loogu jecel badan yahay itcaamu tacaam waad arkaysaa hadba marka waxay dhahaan culimmadu nebiga marka su-aal la weydiiyo calaa qofka su-aasha weydiiyey ayuu ugu jawaaba weyn waxa isaga markaa isaga ihtimaamka uu maxay dhahaan aboon in lagu lagu dhiirigeliyo wuxuu kaloo xadiidka faa-iideeyey ishaara ilaa ziyaadat aliimaani wa iimaanka inuu kordho ama uu nuqsaamo waayo caqiidatu ahlusunna waxaa ka mid ah aliimaanu yaziidu wayanqus oo ma aha sida ay murjiada ada ay yidhaahdeen iimaanka waa waa mid ayay qabaan iyaga oo qolada firaqda daal oo dhan iimaanka abaabakar iyo iimaanka qofka muslimka caadiga ah xaggoodu wuu ka sameeya laakiin ahlusunna waaljamaaca xaggooda iimaanka tafaawud ayuu kala leeyahay oo darajaad oo liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim weyn iimaan iimaankooda inuu u kordho ayuu tilmaamaya marka marka ziyaadat liimaani wanuqsaan waa laga qaadanaya xadiidka waa istixbaabu iqaamati salaati awala waqtihaa wuxuu kale xadiidka faa inay mustaxab tahay oo la jecel yahay in salaada waqtigeedii koowaad lagu tukado walxahu calayha iyo in lasu booriyo wa anna axabu alacmaali ila allah salaada waqtigeedii hore lagu tukada inay tahay camal la qabto camalka alla xaggiisii loogu jecel badan yahay inuu yahay waxaa kaloo xadiidka uu faa-iideeyey acmaasha araada bilacmaali alacmaal aldaahira duuna albaatina marka uu leeyahay ayulacmaali axabu ilallah ayulcamali axabu ilallah markuu nabiga la weydiiyey acmaasha muuqata ayaa loola jeeda moyane acmaasha baatinada ah waxaa alla xaggiisa loogu jecel badan yahay waa way fara badan tahay tafriiqaana waa muhiim oo in la ogaado masaa'il aliimaani oo ah in masail aliimaan marka la joogo in la ogaado waayo faalbaatinatu min asli liimaani wadaahiratu min kamaali min kamaalihi weyn baatinka waa iimaanka asalkiisi hadda alla aggiisa shahaadateynka ayaa ugu horeeya weyn bacd salaa manaa qabla salaa salaada waxaa ka horeeya shahaadateynka weyn qofka inuu tawxiidka la yimaado acmaasha baatinka waa asal daahirkana waa kamaaliyaad Mm. alwaajibu aw almustaxabu kullun bixasabihi ayaa loo fiiriyaa waxaa kale xadiidka u faa fadiilatu bir lwaalideyn waa laga faa-iiday fadiilatu ljihaadi fi sabiili waa laga faa-iiday waxaa kaloo xadiidka uu tusinayaa nabiga sal l sl jawaabaha uu bixiyey sida isku mararka qaarkood iskhilaafi jireen waxaana loo fiiriya likhtilaafi axwaali saa'iliin dadka wax weydiinaya xaaladahooda aw likhtilaafi alawqaat ama waqtiyada marka loo eego ayay ku kala duunaan jireen wadalika bayin wayna caddahay waayo dadka waxaa laga yaabaa man takuunu salaatu khayrun lahu min hayriha qof inay salaada u kheyr badan tahay qofna in maalka inuu bixi u kheyr badan tahay qof inuu birulwaalideyn u kheyr badan tahay marba waqtiga la taagan yahay ayay ku xeran tahay siduu nabiga u bixiyay jawaabta sala allahu caleyh wali wasalam muraacaatu axwaali lmukhaatibiin iyo in la dhowro oo la ilaaliyo dadka lala hadlayo xaaladahooda in la ilaaliyo waana waxay kamid tahay qofka muftiga ah waajibaadka saaran ayay kamid tahay qofka daaciga ama waacidka ah inuu dhooro qofka uu la hadlayo la khitaabayo fadlu su-aali can masaa-ilin mukhtalifati fii waqtin waaxid macnaha in ay fadli badan tahay suaalaha su-aalo fara badan in qofka caalamka la weydiiyo iyadana inay fadli badan tahay in la weydiiyo cadam alithqaali cala alcaalami bisu-aal iyo inaan qofka caalimka aan su-aasha lagu badin waayo cabdillahi bn mascuud wuxuu leeyahay saddex markaan weydiiyey haddaan ka dalbi lahaa inuu ziyaadina laakiin aniga ayaa iska joojiyey qofka daalibkana saasaa laga rabaa inuu mar walba u turo ninka mufti sheekha ama muftiga weyn wuxuu kale xadiidka faa-iideeyey nabiga siduu ugu dadaal jiray sal sl inuu bayaaniyo waxyaalaha ay u baahan yihiin ummadiisa oo masaa'il iyo xikam ahba iyo xukumo ah muraacaatu fiqhi lawliyaat iyo waxaa xadiidka laga qaadanaya in la ilaaliyo fiqh lawliyaat wax la yihaahdo si ay u kala muhiimsan yihiin alaham falaham walaa yadkulu fiihi bidcatun taqsiimu diini ilaa qishrin walubaab macnaha bidcada ah diinta in qishri iyo lubaab loo kala qeybiyo ma jirto weyn waayo diinta waa mid weyn wax qishra la yidhaahdo wax lubaab la yihahdo marka diintu waa mid oo sida ilaahay usoo dejiyay in loo qaato ayaa la doonaya weyn waan caishata radi allahu tacala canha qaalat laqad kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa yusalli lfajra fayashhadu macahu nisaa nabiga wuxuu tukan jiray salaada subax waxaa kasoo qeybgeli jiray oo soo xaadiri jiray salaadiisii dumarka ayaa kasoo qeybgeli jira weyaan oo salaadii soo xaadiri jiray nabiga sal sl salaadiisii oo fayashhadu macahu nisaau min almuminaat gabdhaha muminaadka qaar ka mid ah mutalaficaatin bimuruutihina ku duuduuban maryahoodii uma markaa kadib yarjicna way laaban jireen ilaa buyuutihina guryahooda maa yacrifuhuna axadu min alqalas macnaha uusan garan axad mugdi jiray awgeed macnaha way imaan jireen salaada jamaacadii salaada subax ay kasoo qeybgeli jireen iyagoo maryahooda xijaabkooda ay ku duduuban yihiin wayna laaban jireen iyadoon la garan midoodii tay tahay salaadan subax ayay imaan jireen marka waxay xadiidkana uu tusinaya in gabdhaha muslimaadka ay imaan karaan jamaacada iyo jumcada ay kasoo qeybgeli karaan laakiin bisharti inay yihiin kuwa ilaalinaya xijaabka sharciga jirkoodana aan la arkin ayagana ay is asturaan raggana aysan dhexqaadin weyn wuxuu kale xadiidka faaiideeyey iideeyey musaaracatu alistixbaabu almusaaracatu ila almasjidi lisalaati qabla waqtiha in loo degdego masaajidka salaada intaan la gaarin ka hor in la aado iyo in salaada fajirka la ogo waqtiga uga horeysa weyn naagaha inay u banaan tahay inay masaajid u yimaadaan iyo inay soo xaadiraan salaadaha jamaacada iyo jumcadaba inay banaan tahay laakiin bishuruudin sharciya shuruudii sharciga ahayd inay xijaabka ilaaliyaan inaysan soo catirin eh, inaysan ikhtilaafsamaynin waxyaalahaas oo idil o dhan oo shuruuddii la yaqaanay culamada ay dejiyeen ama uu naska tilmaamay ayaa laga doonaya in gabdhaha markay rabaan inay ka qayb galaan eh, salaada jamaacada ama jumcaha alxirsu cala tasaturi wa cadami idhaari ljuzi min ajsaadihina iyo in ay ku dadaali jireen macnaha gabdhaha saxaabiyaadka ah in jirkooda ay asturaan aysan wax kamid aysan muujinin jirkooda idil lama garan jirin weyn bida ay tahay lama aqoonsan jirin marka sidaas ayaa laga rabaa gabadha muslimada ah markay imaanaysa goobaha cibaadada ha ahaato maxaydha ha ahaado masjid ama hayruhu waxaa la doonayaa inay ahaato gabar xijaaban xijaabkii sharciga ahaa shuruudiisii lahaa inay ilaaliso dhoorto weyn si ilaahay raali ahaanshiisa u hesho wuxuu kale xadiidka faa daliil fiihi daliilu calaa ana wajha almar'ati laysa in gabadha muslimada ah inay dadaasho oo xijaabkeeda ku dadaasho wuxuu kala bacd alculamaa waxay usoo daliishadaan in maxay dhahaan asturka wejiga mawaajiba mise waajiban waa masala khilaafiya ee culimada isu khilaafeen weyn waxaa kaloo xadiidka laga faa daliilun calaa macnaha mujtamaca saxaabada inay ku dadaali jireen kheyrka oo ay kasoo qeybgeli jireen macnaha salaadaha nebiga ayuu tusinayaa xadiidkan waayo gabdhaha muslimaadka ayaa imaan jiray leedaa caaisha salaada subax iyagoo duuduubanoo maryahooda ku duuban oo asturan oo jirkoodii aan waxba laga garan weyn waxba laga garan marka xadiidka cashana waxaa xadiidkan jaabir bn cabdilahi alansaari radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiy sal sl yusali duhra bilhaajara nabigu wuxuu ahaa salaada duhur mid tukada waqtiga haajarada ayuu tukan jiray nabigu sal slam waalcasra washamsu naqiya salaada casharna wuxuu tukan jiray yusali alcasra washamsu naqiya casarka wuxuu tukan jiray qoraxda iyadoo saafi ah aysan mugdi gelin wlmaqribu wlmaqribana salaada maqrib yusali maqriba dheh salaada maqribna wuxuu tukan jiray idaa wajabat idaa arabad weyn idaa wajabat bimacnaa idaa arabat shamsu qoraxda markay dhacdo wlcishaa wayusali lcishaaa salaada cishana wuxuu tukan jiray axyaanan waaxyaanan marna kolkolna markay uu arko nabiga inay dadka soo degdegeen cajala wuu dadejin jiray waidaa ra-aahum uu inay dadka soo dibdhaceen markuu arkana ahara wuu dibdhigi jiray wasubxu kaana yusalii kaana nabiy sal yusaliiha biqalasin nabiga salaad subax tukan jiray mugdi ayuu ku tukan jiray kaana nabiy nabigu wuxuu ahaa yusalii duhra bilhaajara waqtiga haajarada waxaa layidhaha qoraxda markay bartanka ka leexato oy xoogaa iilato weyn haajarada waxawey shidat lxari cinda muntasafi nahaari bacda zawaal kulaalka markuu aadka u daran yahay qoraxda ay bartanka ka leexato xoogaa ay ilato ay dhanka galbeedka u leexato oo qorax dhaca ay u leexato ayuu tukan jiray nabiga sal salaada duhur casarkana markay qoraxda ay saafi tahay ayuu tukan jiray nabigu sal alla slam casarkana wuxuu tukan jiray marka ay qoraxda xoogaa ilato oo ay saafi tahay wlmaqriba salaada maqribna markay dhacdo wlcishaa cishahana axyaanan wa axyaanan kolkol kolkol macnaha waxaa laga wadaa axyaanan idaa ra-aahum ijtamacuu cajala hadduu arko inay soo degdegeen jamaacadii wuu degdegin jiray waidaa axyaanan idaa ra-aahum abta-uu akhara hadduu marmarna arko inay dibdhacaana wuu dibdhigi jirwen wsubxu salaada subaxna kaana nabi nabigu wuxuu ah sal sl yusaliiha biqalasin wuxuu ku tukan jiray maxaan idhaahdaa mugdi ayuu ku tukan jiray walhaajiratu hiya shidat lxari bacda zawaal marka xadiidkan oo jaabir ibn cabdilaah waxaan ka faa in salaada lagu dadaalo waqtigeedii ama awal waqti la tukado bayaan mawaaqiiti salaatna waa uu tusiyey oo waqtiyada salaada la tuko duhurka waqtigeeda casirka waqtigiisa maqribka cishaha salaada subax sidoo kale nabiga wuxuu kale xadiid ka faa-iday xusna ricaayati nabi sal slam liummatihi ayuu tusinaya iyo inuu nabiga kafa fogo ijtinaabihi maa yashuqu calayhim waxaa ummadda dhibka ku ah dhan nabiga waa iska ilaalin jiray sala allahu alayh wali wasalam wakaana raxiima wa kaana ra-uufan raxiima nabigu wuxuu ahaa mid tura u tura ummadiisa una naxariista ayuu ahaa wacan abi minhaal yasaar ibnu salaamata qaala wuxuu yihi daqaltu ana wa abi calaa abi barzata alaslamiy aniga iyo aabahay waxaan usoo galnay abi barzata alaslamiy ninka la yihaahdo fa lahu abi aabahay ayaa wuxuu ku yidhi marka abi minhaal abuu minhaal huwa yasaar ibnu salaamata ariyaaxiy ayaa la yihahdaa basri reer basra ween rawaa canhu abu barzata abu barza ayuu ka wariyey wa jamcu min kibaari taabiciin wa rawaa canhu jamun kafiir wahuwa hiqa rawaa lahu jamaaca abu barza alaslamiyi mashhuuru bikunyatihi abu barza wuxuu caan ku yahay kunyadiisa abu barza ah abu barza wakhtulifa fii ismihi ismigii magaciisina waa laisku khilaafay walashhar sida caanka ahna waxaa layihaha nadla ibnu cubayd ayaa layihaha aslama qadiiman dadkii hore u islaamay ayuu kamid ahaa wa shahida khaybara dagaalka khaybarna uu ka qeyb galay oo yahuudii khaybar marka laga saaray weyn wa maka wa wa qutila wa khatala dhe ibnu xanal ibnu xandan ninkii dilay ayuu ahaa caamulfatxa abu barzat alaslamiyi wa huwa mutacaliqun biastaari lkacba biamrin min annabiy sal ly slam ayuu ku dilay uma nazala basra basra ayuu degay uma saara ilaa khuraasaan khuraasaan ayuu bilaadi khuraasaan waa eh, dhulkan oo laisku yiraahdo bilaadi qowqaaskii jajniya uzbekistan jajikistan meelahaas wn khuraasaan wilaayada khuraasaan fa shahida qitaalu lkhawaarij wuxuu ka qeyb galay dagaalkii lala galay khawaarijta wa twafiya bimarwo meesha la yidhaahda ku geeriyooday sanata hamsa wa sitiin shan iyo lixdanaad sanadkii lixdan iyo shanaad ee hijriga rawaa lahu sheekaan imaam bukhaari iyo muslim way ka wariyeen asxaabu sunan walmasaaniid wagayruhum ninkaas ayuu ahaa abu abi barzat alslamiy radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yiri waxaa dhahayo abi minhala wuxuu leeyahay aniga iyo aabahay ayaan usoo galnay abi barzat alaslami faqaala lahu abi aabahe wuxuu ku yidhi kayfa kaana nabiyu yusalii sidee ayuu nabiga u tukan jiray almaktuubata salaadaha faradka faqaala markaasuu yihi kaana yusali lhajiira kaana wuxuu ahaa nabiga yusali kii tukada alhajiira salaada hajiirada allatii taasoo tadacuunaha aluulaa aada ugu yartaan midda hore ee duhurka wayaane xiina tadxabu shamsu marka ay maxaan idhaahdaa qoraxdu marka ay qoraxdu ay zuusho can wasti samaai kasuus tadxadu ay ilaato weyn can wasti samaa waysali lcasra uma yarjicu axaduna axaska ayuu tukan jiray markuu tukado axadkeyn yarjicu wuxuu u noqon jiray axaduna axadkeyn ilaa rixlihi gurigiisii ama reerkiisii fii aqsa lmadiinati madiina meesha uga fog isagoo oo uu u laabanayo washamsu xayatun qoraxduna ay tahay mid jeeda oo nool oo aysan dhicin rixlihii ay maskanihi wayn gurigiisa ayuu noqon jiray wanasiitu maa qaala fi lmaqribi waan iloogu leeyahay waxa uu nabiga maqribka ka yidhi wa kaana wuxuu ahaa nabiga yastaxibu midkii jecel an yu-ahira min alcishaa salaada cishaa inuu dibdhigo allatii salaadaasoo tadacuunaha alcatama aada ugu yartaan caanamaalka catamadu waa waqtiga caanaha alalayso ween maxaan ihahdaa wa kaana yakrahu nabigu wuxuu ahaa kii naca annawma qablahaa in la seexdo cishaha horteed walxadiida bacdaha bacd alcishaa gadaashay in la sheekeeyana nabigu uu karahsan jiray karaahiye weyn wa kaana wuxuu ahaa yantafilu kii ka baxa salaada min salaati alghadaati salaada aroor ee salaada subxeed xiina yacrifu rajulu jaliisa mar uu garto qofka qofka la fadhiya markuu ninka uu aqoonsado ninka dhankiisa fadhiya wa kaana nabigu wuxuu aha yaqra-u kii ku aqriya bisitiina ilaa mia lixdan ilaa boqol aayadood intuu udhexaysa ayuu ku aqrin jirayeen salaada subxeed <clears throat> wuxuu xadiidka faa-iiday xirsu salafi saalix calaa macrifati sunnati min ajli itibaaciha siday ugu dadaali jireen inay sunada gartaan si ay u raacaan awgeed mashruuciyata lilmubaadarati fi salaati duhri waalcasri waalfajri iyo in ay sharci tahay in lala degdego salaada subax iyo casrka iyo salaada duhur waqtigooda hore lagu tukado inay fiican tahay iyo ta-adubi sagiir maca alkabiir kan yar qofka yar inuu ka adab qaato oo uu ta-adub la sameeyo qofka weyn uusan ku degdegin uusan hadalka ku taagin uu adab si xushmad leh kula hadlo maxaa yeelay eh, inuusan marka ugu horeysa usan hadlin waayo xataa eh, yu lahu thaniyan ilaa loo idmo maahine maxaa yeeley aabbahay ayaan la jira ana abi calaa abi aslamata ayaan u galnay waatuu leeyahay abu minhaal mukhaaabat saa'ili bilasmaai almutacaarifa calayha iyo in qofka wax weydiinaya inuu qofka kula hadlo magacyada laisla yaqaano waxaa kaloo xadiidka uu faa nisyaanu raawi lijus min alxadiid laysa xujatan liraddi lxadiid macnaha raawiga hadduu qeyb ka mid a ah xadiidku hilmaamo ma keenayso in xadiidkaas la yirahdo raawigu waxbuu iloobay hala radiyo oo bijumlatihi inta uu hilmaamay unbaa laga tegay inta kale waa saxiixin karaahiyat nowmi qabla alcishaa walxadiidu bacdaha iyo in xadiidku wuxuu faa-iiday in salaada cishe horteeda in la seexdo si aysan salaada cishe aysan kaaga tegin iyo in bacda alcishaa la sheekay si salaada subax aysan ciriiri kaaga gelin walaa yadkhulu fii dalika mudaakaratu alcilmi taana ma soo gelayso qofka hadduu cilmiga baranayo ama uu wanaag ka shaqeynayo olinshiqaalu bimasaalix almuslimiin wanaxwi dalika alkaraahiyada la sheegay alkaraahiyatu fi istilaaxi alqudamaa yuqsadu biha altaxriim haddii la yirahdo sheygan waa karaahiya markii dadka hore loo fiiriyo shay xaraam ayuu ugu xambaari jireen bayaan bimaqdaari qira'ati nebi sal sl salaat alfajri wuxuu xadiidka kala faa-iideeyey in la tilmaamo inta uu nebiga ku aqrin jiray salaada subax lixdan ilaa boqol aayadood ayuu ku aqrin jireen xadiidka wuxuu kaloo faa-ideeyey in lagu qayiday salaadaha waajibaadka maktuubaadka bilmadkuuraati daliilun calaa witri laysa bimaktuub macnaha in salaadaha faradka la yidhaahdo in witerku isan farad ahayn ayuu tusinaya waayo salaadaha shanta un buu sheegay abu barzat alaslami radi allahu tacaala canhu ana alimaama yansarifu can alqiblati limuwaajahati lmusaliin falaa yabqa mucti dahrahu ila annaas macnaa imaamku markuu salaada dhameeyo wuxuu soo qaabalaya wejigiisii musaliinta dadkii uu tujiyey dhabarkiisii ma aadinaya markuu salaada dhameeyo haadaana waa sunno oo min sunan nabiy sal ly slm ka mid ah. marka insiraafkaasna wuxuu imaanaya inuu soo jeesto marka uu adkaarta uu aqriyo allahuma anta salaam minka salaam iyo markuu intaa ihaahdo ayuu soo jeesanaya marka kadib ayuu adkaartiisii dhamaysanaya nabiga hadigiisi waxaa kamid ah adaa salawaati fii mawaaqiitiha duuna takhiir salaadaha in lagu guto waqtigeeda oo aan la dibdhigin ilaa wixii sharciga ka istitnooday mooyaane salaada cisho kale in dib loo dhigo way waa sunno oo way fiicanta hadii la heli karo in la hordhigana oo waqtigeeda la tukadana waa la yeeli kara lakiin sida fiican haddii la yeeli karo in la dibdhigaa fiican istixbaabu taakhiiru salaat cishaa wa shardu dalika aljamaca taana waxaa shardi u ah in dibdhigadu in jamaaca loo helo aw amse cudurdaar u yimaado xadiidku wuxuu kala tusiyey in waajib ay tahay salaada jamaacadu in jamac salaadaha in jamaaca lagu tukado ragga inay waajib ku tahay dumarka aysan waajib ku ahayn culummadu waxay sheegeen xikam badan oo ku soo arooray in la reebay macnaa reebidda la reebay in salaada cishegada horteedii la seexdo ama la sheekeeyo waayo waxaa ka mid ay leeyihin lianlaa yanaama can salaati lleyl macnaha seekeynta la sheekeynayo bacda salaati cishaa qofka waxay keenaysaa in salaatuleylka uu soo kici waayo ama ay salaadis waxba ka tagto ama uu eh, ku dhaco laqwi iyo antarabaqash eh, waxaan loo baahnayn oo qofka marka kadib uu kasbado ifmi iyo aathaam uu kasbado marka intaas ayuu xadiidka intaa ayaan ka faa-idnay marka inshaa allahu tabaaraka wa darsigeenan maanta halkaas ayaan ku ekeyneynaa allah subxaana wa waxaan weydiisanayna inuu naga mid dhigo الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثور الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم بنا دعاء ربكم تدعونا بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور